أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الbaqرة casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo koowaad ee suuradda ka mid ah waxaa noo soo dambeeyey oo aan ka hadalnay ama aayadihii aayaddan ka horreeyey ay ka warrameen yahuudda siday u cadowsan jireen dadka khayrka badan ee ambiyada ilaah malaa'igta alle subxaanahu watacaala ee jibriil iyo mika-iil iyo say u cadowsadeen Eh, waxaan u jeedaa yani nabi eh, malakuljibriil siday u cadowsadeen oo malaa'igtu ay u kala saarsaareen oo allahna subxaanahu watacaala uu yidhi man kana caduwa lilahi wamalaa'ikatihi warusulihi wajibriila wamikaala faina allaha caduwu lilkaafiriin aayadahanna sidoo kale waxaa la tilmaamayaa sida ay ambiyada ilaahay ugu xadgudbeen oo weliba min ambiyaa'i bani israa'iil ambiyo ka mid ah inay ku xadgudbeen oo kufri iyo waxyaaba aan laa'iq u ahayn inay ku sheegeen ayuu rabbi aayadahan uga warramayaa kitaabkoodii inay ka tageen oo ay aadeen sixir iyo waxyaabo marka khuraafaad ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi walamaa jaaahum walamaa markii jaa-ahum uu u yimid iyaga waa yahuudiye rasuulun rasuul uu u yimid rasuulka oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa xaggeeda ka ahaaday rasuulka oo musadiqun ku u rumaynaya ah limaa waxa macahum iyaga macooda ahaaday oo towreed ah nabada fariiqun nabada wuxuu tuuray fariiqun koox kooxda oo min aladiina kuwii ka mid ah uutuu la siiyey alkitaaba la siiyey kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisa ayay tuurayeen waraa'a duhuurihim dhabarkood dhabaradooda gadaashooday ka tuuraayeen kaannahum xaalay la too yihiin ama sidii iyaga oo laa yaclamuuna aan waxba garanaynin oon waxba ogeyn oo kale walamaa jaa-ahum damiirkan marka jaa'ahumta ku jiro yahuudda u laabana iyagoo dhanba isaga celi kulligood marka alla wuxuu leeyahay walamaa markii jaaahum yahuuddu oo u yimid rasuulun rasuul rasuulkaana nabiyullaahi moxamedaa loo jeedaa sala allahu calayhi wasalam rasuulka oo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday xagga alle ka yimid ama min cindillaahi ilaahay xaggiisa uu uga yimid ilaahay agtiisa uga yimid oo jaa-ahumta haddaad doonto ku tacalluji haddii aad doontana sifo ka dhigo kaa-in ku tacalluji rasuulka oo musadiqun mid u rumaynaaya ah limaa kii macahum iyaga macooda ahaaday oo towreed ah rasuulkaas oo towreed u rumaynaayo waayo caqiidada iyo waxyaabihii marka yacni towraad ay usuushii diinta towreed iyo qur-aanku iskaga mid bay ka ahaayeen towreed sifadii nebiyullaahi moxamed sal ll ly slam aa ku taallay nebigiina sifadaas ayuu mudaabaqeeyey uu daboolay dhammaan waxyaabahaas oo dhan marka waa rumayn uu nebigu u rumaynayo waxa iyaga ay haystaan oo towreed ah ayb markii uu rasuul u yimaaday uu u yimid marka rasuulkaasoo min cind illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday ama xagga alle uga yimid rasuulka oo musadiqun ku u rumaynaya ahlimaa macahum iyaga macooda wixii ahaadayoo towreed nabada fariiqun jawaabtii la maada marka waa nabada wuxuu tuurayey fariiqun koox kooxda oo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kooxdaani marka waxaa weeyaan culamaa'uhum waa yahuuddii culimadooda wey haddii marka culimadoodii ay tuureen wixii ilaahay subxaanahu watacaalaa xaggiisa ka yimid waxay garanayeen jaahilkuna iyaga unbau raacayaa wey marka iyagaa gaar waxaa loo loogu soo qaadanayo macnahaasaa ku jira ayb kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisa ayay tuuraa ayay tuur ayay tuuraayeen <clears throat> marka kitaaballaahi waa macmuul oo nebada macmuulkeeda way nebada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaaballaahi bay tuuraayeen waay markii rasuul uu u yimid kitaabkii alleyba tuureen culimadoodii baaba kitaabkii alla tuureen waraa'a duhuurihim dhabaryaalkooda gadaashooda ayay ka tuureen oy ka rideen marka waa mathal ama maaha maaha qof kasta oo arrin muhim ah diido oo ahayd inuu daneeyo iska tuuro oo sidii waxaan ogeyn oo kale ka noqdo ayaa sidaas la yidhaha waxaa la yidhaha qad jacala fulaanun hada almra minhu bidahrin hebel arrintaani wuxuu ka yeelay dhabarka yacnii dhabarkiisuu ka yeelay uma soo jeedo waayo macnaha waana ka jeestay ayb waxaa kaloo la yidhaha qad jacala hada almra bidabri udunihi dhegtiisa gadaasheeda uu yeelay arrintaanoo waa iska tuuray waay macnaha ayb kaannahum xaal ay la too yihiin ama kaannahum sidii iyaga oo laa yaclamuuna aan waxbaba garanaynin oo dad waxyaqaanba aan ahayn waa sidii iyagoo juhaal oon ah waxba garanaynin marka jumladan kaannahum laa yaclamuuna jumla xaaliya waa ay mushabbahiina ayagoo kuwa lagu shabahaya ah biman laa yaclamu dad aan waxba ogeyn iyagoo lagu shabahayo ayb meeshaan marka sidee kitaabkii alle nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaaballahi bay tuureen tuuriddan marka maxaa laga wadaa tuuridda shacbi wuxuu leeyahay kaanuu yaqra'uuna atawraata towreed bay akhri jireen walaa yacmaluuna bihaa mana ku camalfali jirin tuurista ay tuureen oo alla uu tuurista ka cabirayo waxay tahay camalfal la-aan sufyaanu bnu cuyayna waxa uu yidhi oo laga wariyey adrajuuha fi اlxariiri wاddibaaji waxallowha bالdahabi wاlfidati waxay dhex geliyeen xariir iyo diibaaj xariir qurux badan dahab iyo fidana waa ku xardheen walam yacmaluu bihaa mana aynan ku camal falin kitaabada si fiican bay u daabaceen si fiican bay marka u yacni nidaamiyeen dahab iyo fido iyo xariir ayay geliyeen oo dhinacaas marka kitaabkii waa ka karaameeyeen laakiin ma aynan ku camal falin mar haddii camalkii oo qeybtii ugu weyneyd ah laga waayey waxaa laga dhigay inay gadaalba ka tuureen mar haddii kutubtii ilaah waxaa loo soo dejiyey oon soo marnay in lagu camal falo wadkuruu maa fiihi ayb tadabur iyo ku camalfal baa kutubta ilaahay loo soo dejiyey haddii kaas la waayey marka xardhidda iyo qurxintu ma aynan ka baajinin in la yidhaahdo way tuureen kitaabkii alle ayb macnahaasna marka waa la tilmaamay aayadda suurat lmaa waa tilmaamay qul yaa ahla lkitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu tawraata walinjiil wax aad tihiin ma leh ilaa aada towreed iyo injiil ka oogtaan ood ku dhaqantaan xadiidkii kalena ziyaad ibn labiid wuxuu ahaa nabigaa wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam hada awaanu dahaabi اlcilm kani waxa uu yihi waa waqtigii cilmiga ou tagaayey intuu nebigu fiiriyey bannaanka intuu u baxay ayuu buuraha madiine intuu eegay ayuu sidaas yidhi markaasaa ziyaad waxa uu yidhi sidee cilmiga u tegaa waqad qara'naahu waqad qara'na alqur'aana qur'aankii baan akrinay wa aqra'naahu liabnaa'inaa ilmaheennana waa u akrinay annagiina qur-aankii waa akrinaynaa ilmaheennana waa akhrisiinaynaa sidee cilmigii marka uu u tegey uu u tegayaa markaasuu wuxuu yidhi in kuntu hakiladka umuka yaa ziyaad in kuntu la acuduka min afqahi ahli اlmadiina waxaan kuugu tiri jiray dadka reer madiina ugu kasida badan oo ugu wax fahmidda badanaan kuugu tirin jiray haa-ulaa'i alyahuud war yahuuddu kuwaan sow ma aha <coughs> macahum utawraatu towreedna waa haystaan yaqra'uunahaa way akrinayaan wayuqri'uunahaa liabnaa'ihim ilmahoodana waa u akriyaan maxay u anfacday buu yidhi marka mar hadday camalkeedii dayaceen inay isku xukumaan ay ka tageen maxay anfacday marka iyagii waa kaasaa dullaysani kutubta ilaahay marka in lagu camal falo usoo dejiyey saa darteed buu marka allah wuxuu u leeyahay nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaaballaahi bay tuurayaan mar allaale markii yani markuu nebigiiba u yimid kitaabkii allayba tuureen oo towreed ah marka <clears throat> say u tuureen sifadii nebi moxamed ee ku taallay ma aynan ku dhaqmin mar haddii aynan ku dhaqmin oynan raacin wixii ugu weynaa ee caqiidada aynan ka qaadanin kitaabkoodii ee markaa yacni gadaalayba ka rideen marka dhabarkay ka tuureen <clears throat> kaanahum xaalay la too yihiin laa yaclamuuna ama kaanahum sidii iyaga oo laa yaclamuuna aan waxba garanaynin oo waxba aan ogeyn waaba iyagoo marka laa yaclamuuna aan ogeyn waxaa marka kitaabkooda ku yaalla sidii ayagoon ogeyn oo kaleba way oo qofka hadda halkan marka waxaa yaal tashbiihu lcaalimi biljaahili caalim ayaa jaahil lagu shabaha waxa ka dhexeeyana waa maxay qofka jaahilka waxa kitaabkiisa ku qoran ma oga ma ku camalfalaayo marka kii caalimka ahaana hadduu ka taga isagana camalfalkii jaahilkii oo kale u soo baxaa marka tashbiihu marka halkaas watabacuu marka waa in layska ilaaliyaa marka in yani inaga lafteenna aayaddaani marka waxay noo tahay yani waxay naga sajrinaysaa ama naga nalaga canaanana kitaabkii inaan iska akrino camal falkiisiina aan ka tagno watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan watabacuu waxay raaceen yahuuddii waaye marka maa ayay raaceen ay ladii kii tatluu ay tatluuhu ay akrinayso ashayaaiinu shayaadiintu ay akrinayso calaa mulki sulaymaana sulaymaan mulkigiisa dhexdiisa ay akrinaysay ayb wamaa kafara sulaymaanu wamaa kafara ma uunan kufrinin sulaymaanu sulaymaan ma kufrinin walaakina shayaaiina shayaadiintaase kafaruu kufriyeen yucallimuuna waxay barayaan annaasa dadkii bay baraayeen asixra sixirka aayaddan marka calaaqada ka dhexaysa tii hore iyo aayaddan watabacuu maa tatlu shayaaiinu waxay ku xiran tahay watabacuudan halka lagu cadfaayo laba tafsiir baana ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay watabacuu maa tatlu shayaaiinu waxaa lagu cadfayaa jumlooyinkii hore ee soo socday walamaa jaa-ahum kitaabun iyo kuwii ka horreeyay wakulamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun minhum iyo aayaadkaas sidaas iyaga marka waxyaabihii ay ku xumaayeen looga warramayey ayay tanna la socotaa watabacuu maa tatlu shayaaiinu si guud marka yahuuddana looga warramaa tafsiirkaas ayaadna moodaa inuu doortay ee abu xayaan fi lbaxri almuxiid tafsiirka labaad waxa uu yahay watabacuu maa tatlu shayaaiinu in lagu cadfo jumladaani nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba in lagu cadfo macnuhu marka muxuu noqonayaa walamaa jaaءahum rasuulu min cindi illahi musadiqu lima macahum nabada fariiqu watabacuu koox marka yacnii waxay tuureen ilaahay kitaabkiisa yahuudda ka mida watabacuu waxayna raaceen waaye marka kitaabkii alla markay tuureen sixiray dabagaleen marka ilaahay hada kalaamkiisii iyo kitaabkii allay ka tageen wax aan laa'iq ahayn oo kufri iyo gaalnimo iyo foolxumo ah ayay raaceen waay marka labadaa tafsiir baa ku jirto midkan dambe ayaa marka culimo badan ay isaguna ay tilmaamaan midkan dambool nebada fariiqunta in lagu cadfo ayb isaga marka ishkaal uu muujiyey abu xayaano wuxuu leeyahay walamaa jaa-ahum rasuulun rasuulkii waxaan ku fasirnay nabiyullaahi moxamed kuwa oo u yimidna waa yahuudu lmadiina waaye waxa saxaratu saxaradii waqtigii nabiy sulaymaan joogay kuwii raacayna kuwii madiine joogay ma ahane waa kuwii waqtigii nebi sulaymaan joogay waxa tuuray kitaabka ilaahay nabada fariiqun waxaa la leeyahayna waa kuwii nebiga la joogay marka see la isugu cadfaa buu leeyay kuwii nebiga la joogay baa kitaabka alla tuureen waxa sixirka raacayna waa kuwii waagii nabiyullaahi sulaymaan joogay marka in laysku cadfaa macno ahaan culays baa gelayo ishkaal noocaas uu keenay laakiin ishkaalkaas maba xoog badno waxaa looga baxsanayaa kuwaan laftooda sababu nusuulka aayadda marka la fiiriyo ama riwaayaadka tafsiirka aayadda kusoo arooray baa wuxuu yahay nebigu markuu madiine yimid sala allahu calayhi wasalam yahuuddii madiina nebigu way khilaafeen waxayna yidhaahdeen annaga towreed baan raacaynaa iyadaana ku dheganayo oon qabsanaynaa towreed iyo markay iswaafaqeen qur-aankii nebiga lagu soo dejiyeyna waaba ka baxeenoo sixirkii nebiyullaahi sulaymaan waqtigiisii shayaadiintu akhrinaysay ayay haddana qabsadeen soo ma arkaysid marka meesha kuwii madiino joogay marka laftoodaaba sixirka qabsadayba goortay qabsadeenna waa goorma markii towreed iyo qur-aanka ay ogaadeen inay iswaafaqsan yihiin labaduna min cindillaahi ilaahay agtiisa inay ka imaadeen markay ogaadeen ayay waxay ku dhegeen sixir iyo khuraafaad iyo shacbada marka ayay qabsadeen marka watabacuudan lafteeda kuwii madiine nebiga la joogay baaba laga waramaa lafteeda qoladaas hore ee nebiyullaahi sulaymaan waqtigiisa sixirka kuwii saxarada iyo shayaadiinta raacay mabda-oodii bay kuwaanna ay qabsadeen walidaalika marka waxaa fiican aayadda sidaas baan ku wadaynaa inshaa allahu tacaala ayb macnaha xoog badanna waa ka soo baxaya oo cibro innaga lafteenna noogu sugano macnahana macnahaasna wuxuu yahay in ilaahay kitaabkiisa iyo rusushii wixii xaggooda ka yimid inta laga tago shaydaan la raaco shaydaanka ama sixir dadka ha u akhriyo ama qawaaniintan marka baas ee inta kitaabkii ilaahay laga tago qawaaniintan loo xugun tegaayo intuba waa soo wada geli karaan macaanidan <coughs> waayo wixii fiicnaayay ka tageen waxaan laa'iq u ahayn bay ku dhegeen oo ay qabsadeen sidaasaa marka aayadda macnaheedu marka noqona <coughs> marka nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaaballaahi bay tuureen watabacuu waxayna raaceen maa <clears throat> ay ladii kii ayay raaceen <clears throat> tatluu ay talathu ay akrisay waa mudaaric bimacna almaadi baa laga laqbayna watabacuu waxay raaceen maa tatluu ay maa talat wixii ay akrisay ashayaadiinu shayaadiintu ay akrisay calaa mulki sulaymaana fii mulki sulaymaana sulaymaan mulkigiisa dhexdiisa ay ku akrisay yacnii waqtigii mulkigii sulaymaan dhexdiisa wixii ay shayaadiintu akrisay marka maa tatluu mudaaric waayo macna almaadi baa laga macnaynaa maa talathu waxaa kaloo la dhihi karaa maa kaanat tatluu sida kuufiyiintu ay ku socdaan waana isla macno un macnuhu naam <clears throat> waayo mudaarici markii kaana la geliyey wax iska maadi oo kale iska noqona xagga macnaha naam marka watabacuu waxay raaceen maa ayay ay kii ayay raaceen tatluu ay talathu ay akrisay ashayaaiinu shayaadiintu ay akrisay tatluuna waxaan ku macnayna akhrin ibnu cabaas waxaa laga wariyey ay raacday waa la dhihi karaa labada macnona waa un isku mid calaa mulki sulaymaana talaa ficilkan talaa haddii calaa lagu gudbiyo qofka yacnii waxa wax lagu akrinaayo haddii uu yahay in wax lagu akriyo waxay ku suurtoobaysa haddii uu yahay calaa waa la st waa lagu gudbi karaa oo maalan waxaad leedahay talowtu lqur'aana calaa fulaanin qur-aankan hebel korkiisaan ku aqriyey calaada marka fii maxalihaa laakiin hadda mulkigu isaga wax wax lagu aqriya ma aha mulkiga saa darteed laba macno unbaa ka furan meeshaan maa tatlu shayaadiinu calaa bimacnaa fii in laga macneeyo oo xuruufu ljari yanuubu bacduhu bacdan la dhaho oo markaasna macnuhu ou noqdo shayaadiintu waxay akrinay waxay akhriyeen waqtigii mulkigii sulaymaan dhexdiisa in la dhaho macnaha labaadna waxa uu yahay tadmiin in laga macneeyo maa tatluu in la yidhaahdo ay maa tataqawalu wa taftari waxay been abuuratay shaya shayaadiintu ay been abuurteen calaa mulki sulaymaana korkiisa ay ku been abuurteen mulkigii sulaymaan korkiisa ay ku been abuurteen marka in tadmiin la geliyo bimacnaa yacnii laga dhigo tataqawalu ama in laga dhigo tatluu caadi inta loo macneeyo waxay akhrisay inta la dhaho calaa bimacnaa fii laga macneeyo labadaas macnaa marka meeshaa ku jiro waxaan ay akriyeen marka waa maxayna ibnu cabaas wuxuu leeyahay indalaqat ishayaadiinu shayaadiintii way waasoo way tageen fi layaami alati ibtuliya fiiha sulaymaan maalmihii nabiyullaahi sulaymaan la imtixaanay suuratu saad baan ugu tegi doonaa in allahu tacaala walaqad fatanaa sulaymaana waalqaynaa calaa kursiyihi jasadan marka ayaamihii la imtixaanay nabiyullaahi sulaymaan ayay shayaadiintu yimaadeen fakatabat fiihaa kutuban waxay qoreen marka qoraallo iyo waraaqo fiihaa sixrun sixir uu ku jiro iyo wa kufrun gaalnimay qoreen uma dafanuuha waxay ku aaseen taxta kursiyi sulaymaan sulaymaan kursigiisa hoostiisay geliyeen uma akhrajuuhaa dabadeedna way soo bixiyeen markuu nebiy sulaymaan dhintay bay soo bixiyeen fa faqara'uuhaa cala annaasi dadkay u akhriyeen markaasay waxay yidhaahdeen sulaymaan wuxuu idinku addoonsaday waxaanay ahaayeen mulkiga iyo boqortooyada iyo awoodda waxa uu ku haystay waxay ahayd sixirkan soo ma aragtaan bay dhaheen kur mulkiga yacni kursigiisa hoostiisa in laga soo bixiyey kanuu idinku maamuli jiray marka qaata isaga isticmaala halkaasay shayaadiintu ka soo galeen marka marka maatat tatlu calaa mulki sulaymaana kaas waayo marka waa kan laftiisa inay intay sixir iyo kufri qoreen ooay kursigii sulaymaan hoostiisa ku duugeen markii uu dhintay intay ka soo bixiyeen ayay yidhaahdeen kan ayuu sulaymaan wax ku xukumi jiray jin iyo insiba midkaanuu ku addoonsaday markaasay iyagana iska raaceen intay kitaabkii alla ka tageen ayb wamaa kafara sulaymaanu wamaa kafara ma kufrinin sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin walaakina shayaaiina shayaadiintaase kafaruu kufriyeen shayaaiintu iyagu way kufriyeen nabiyullaahi sulaymaanse ma kufrinin ayb sababta marka wamaa kafara sulaymaanu loo dhahaa maxay tahay ee ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nabiyullaahi sulaymaan ka beriyeelaa wixii ay shaya wixii shayaadiintu ay ugu been abuuratay kuwaan yahuuddana ay ka aamineen saabuu marka ilaahay wuxuu leeyahay leanna waxay ku andacoodeen shayaadiintu yahuuddana ay shayaadiinta ay ka qaateen sixirka iyo waxyaabahaas inuu sameey jiray nebiyullaahi sulaymaan waxyaabahaasna marka nebiyullaahi sulaymaan de beri buu ka ahayo ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ayuu ka beri yeelayaa in kufri uunan ka dhicinna waa tilmaama meeshaas marka waxaa laga qaadanaa shay inuu dhaco mustaxiil ah qofka mustaxiil uu ka yahay waa laga anfi karaa hadda nebiyullaahi sulaymaan inuu kufriyaa waa mustaxiil haddana waa laga anfiyey waa bannaan marka in laga anfiyey ayb <clears throat> meeshaas marka wamaa kafaras waxaa kaloo ku jirta caqiidada yahuuddu ay ambiyada ka aaminsan tahayna meeshaa waa lagu radina waayo yahuudda laftooda waxay qabaan oy aaminsan yihiin in nabiyullaahi sulaymaan kufriyey bay qabaan walciyaadu billaahi oo kutubtooda yacnii towraadka ay ayagu gacanta ku haayaan waxay ku qoreen faqad jaa fii sifri lmuluuki اlأwal waxaa ku qornaa ana sulaymaana fii zamani shaykuuqatihi waxay yidhaahdeen nabiy llaahi sulaymaan markii uu duqoobay amaalat nisaa'uhu lmisriyaati naagihiisa misriyaadka qalloociyeen waasayduuniyaati waalcumuuniyaati naagaha meelaha ka kala yimidoo uu qabay qalbahu qalbigiisay qalloociyeen ilaa aalihatihinna waxayna u leexiyeen ilaahyadooda markii dambe marka waxay leeyihiin waaba ka tegay nebiyullaahi sulaymaan inuu ilaahay caabudee beentooda sida ay dhahayaan wuxuu aaday bay leeyihiin naagihiisaas dadkay ka soo jeedaan ilaahyadii ay caabudi jireen bauba caabudi jiray dhahayaan walciyaadu billah waxa noocaas ah waaye marka yahuud caqiidadoodu saas waay inay ilaahay yidhaahdaan laqad kafara aladiina qaaluu laqad samica allaahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu agniyaa mar inay saas dhahaan mar inay yidhaahdaan yadullaahi maqluula ilaahay gacantiisu waa laaban tahay waxma bixiyo oo bukli ay rabbi ku sifeeyaan mar ambiyadii ilaahay kuwa ay laayaan oy dilaan ka dhigaan iyo kuwa ay sidaa u caayaan oy gaalnimo ee waxaa ku xukumaan dadka noocaasa marka caqiidadooda say ugu dhowaa kartaa caqiidat lmuslimiin weligeen iskuma dhowaa karno ayb waxyaabahaasaa marka kutubtooda ugu qoran ataxriir watanwiir ayaa soo guuriyey yani ayaa kutubtooda marka kasoo guuriyey marka arrintaa lafteeda wamaa kafara sulaymaanu iyaga laftooda marka radin bay ku tahay sulaymaan marnaba ma gaaloobin nebi ilaahay oo macsuum abuuna ahaa ayb ogowda nebiyullaahi sulaymaan ambiyaa rusulu bani israa'iilowna ka mid ah rusushoodii bay sidaan ula dhaqmayaan marka ayb wamaa kafara ma kufrinin sulaymaanu sulaymaan ma kufrinin oo ma gaaloobin walaakina shayaaiina shayaadiintaasa kafaruu kufriyeen yucallimuuna annaasa istinaaf in laga dhigaa fiican siyaal kalena xaalana waa laga laqbeeyaa kafaruuda in laga xaaleeya shayaadiintii way kufriyeen yucallimuuna xaal ay baraayeen annaasa dadka yacni xaala kownihim yucallimuuna ay kufriyeen macnaha labaadna istinaaf haddii laga dhigana yucallimuuna waxay baraayeen annaasa dadka asixra sixirkay baraayeen dadka marka tacliimtooda ay dadka sixirka baraayeen baaba sabab ayay gaalo ku ku noqdeen ay noqoneen haddii la xaaleeyo kafaruuda laga xaaleeyo haddii marka jumla mustanafa laga dhigana awalba shayaadiin gaalo ahay ahaayeen haddana dadkay sixirka baraayeen yucallimuuna annaasa dadkay baraayeen asixra sixirka wamaa unzila cala almalakayni iyo wamaa waladii kii ayay dadka baraayeen unzila la dejiyey oo lagu ilhaamiyey cala almalakayni labadii malag korkooda lagu soo dejiyey oo lagu ilhaamiyey bibaabila baabil lagula soo dejiyey dhexdeeda haaruuta haaruut ah iyo wamaaruuta maaruut ah wamaa yucallimaani labadaa haaruud iyo maaruud ma baraynin sixirkii asixra ah, sixirka min axadin ay axadan axad maynan ogeysiinayninoo ma baraynin xataa intii yaquulaa ay dhahaan inamaa wax kale maane naxnu annagu fitnatun imtixaan iyo lasoo diray ayaan nahay falaa takfur ha kufrinin oo ilaahay ha ku gaaloobin ayb fa ya marka waa diidaayeen dadkii qabuula dalika minhumaa labadaa malag warkaa inay ka aqbalaan way diidaayeen reer bani israa'iil fayatacallamuuna markaasay baranaayeen minhumaa labada malag xaggooday ka baranaayeen maabay ka baranayeen aladii kii yufariquuna ay ku kala geynaayaan bihi maagaba ay ku kala geynayaan bayna almar qofka iyo wa xaaskiisa marka wamaa unzila cala almalakayni war badan ayaa ku jiro sida xooga badanna maada halkan ku jirto waa mawsuulo waay maadan bimacna ladii waay waxayna ku cadfan tahay yucallimuuna annaasa sixra bay dadka baraayeen iyo wixii labada malag lagu soo dejiyey lagu ilhaamiyey ee sixirka ayb meeshaas marka waxay ka fiican tahay sidaa inaan u macnayno maada in naafiye laga dhigo oo macnihii la yidhaha wamaa kafara sulaymaanu ma kufrinin wamaa unzila cala almalakayni labada malagna laguma soo dejinin wax lagu soo dejiyey maba jiraan haaruud iyo maaruudna laga dhiga laba qabiilo oo ayagu markaa sixirka iyo waxaa iyo gaalnimadii ku dhex jiray tafsiir rakiik ah waana wain rajaxa man rajaxahu qofkii rajaxay ha rajaxa hadduu doono waana tafsiir aan loo badnayn waayo maadana waa mawsuulo waay waxa iyaga sidaa ka keenayna waxa ay tahay waxay yidhaahdeen malaa'igtu ilaahay ma caasiyaane say sixir ula imaadeenay dheheen ishkaalka marka waxaa looga jawaabayaa ishkaalkaasi malaa'igta addoomo alla waayo wixii ilaahay ugu talagalay inay dadka ku imtixaanaan ee alla uu amray ayay la imaanayaan ayaga kow midda labaad wamaa unzila sixirkan waxyi ma aha malaa'igta lagu soo dejiyey waa ilhaam midda saddexaad wamaa yucallimaanidaan ogeysiin waay nacam oo sixirkii marka inta loo yimaadaa waxaa la dhahaya sixir intay dadka sixirka ka reebaan ayaa la dhahaya sixir waa maxay markaasay sixirka tilmaamayeen sixir waxaa la yidhaha waxaaye waxaaye waxaa saa iyo saa iyo saa qofku inuu sameeyo war iska ilaaliya dadka iyagaa intay baxaanay marka sixirkii ku dhaqmaayeen wamaa yucallimaanida marka waa ogeysiin ada hadduu qof adigu marka ku weydiiyey tuugnimo maxaa la yidhaha oo tiraadid qof maalkiisa meel uu ku xirtay inaad usoo dhacdo ood si isagoon kuu jeedin aad qaadato tuugnimo sidaasaa la dhahaa waana xaaraan niyaho ogow haddii qofkii intuu baxo oo waxada ka waran marka adigii miyaa marka yacni sixirkii baray waad yani waxaan ujeedaa tuugnimada waad ogeysiisa baa la dhihi karaa marka wamaa yucallimaani dan bacdi ahli lcilmi waxay leeyihin wamaa yuclimaani waayo macnaheeda ibnulcaraabi baana ka mid a aimada luqawiyiinta aayaddaana una shaahid ka dhigtay haddii xataa aan sidaa la dhihin ee la yidhaahdo malaa'igtaani sixirka waa labadan malag waa lagu ilhaamiyey laakiin dadka waxa ay u sheegayeen waxa ay ahayd sidii daaluud iyo qoomkiisaba ilaahay webiga ugu imtixaanay falamaa fasala daaluutu biljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binaharin webigaas dadkaa lagu kala saaraayo soo maaha iyagana dadkaa lagu imtixaana ilaahayna wuxuu doonou dadka ku imtixaani karaa meeshaas marka ishkaalaadkaas halkaas ayay ku baxayaan ayb marka lasoo koobo macaanidu sidaas ishkaal labaadaa jiro oo wamaa unziladan lafteeda haddii asixra lagu cadfo sow ma la dhihi karo cadafku muqaayarow keenaa waxa ay labada malag la imaadeen idan sixir ma aha marka leannahu yucallimuuna annaasa sixra iyo wamaa unzila cadafkuna asal muqaayarow ku ahaa sixir iyo wixii lagu malaaigtan igtan lagu labadan malag lagu ilhaamiyey haddii laysku cadfay idan waa kala duwan yihiin isagoo halkaas uu maray abu xayaan laakiin cadafkan laftiisa min cadfi اlkhaasi cala alcaam mala labadan malag sixirkay la imaadeen nooc ka miduu ahaa waana midka qofka iyo xaaskiisa lagu kala geeyey <coughs> waxaa lagu ilhaamiyey kaas waay sida aayadda aakhirkeeda ku cad kan horena asixrana waa sixir caama waay marka waa min cadfi alkhaasi cala alcaam ayaa la dhihi karaa ama in si kale la yidhaahdo waxa weeyaan eh, taayur waaa waxaa la dejiyey tagayur اlmafhuum ayaa mansilata tagayur الdaat la dejiyey sidii la dhahdo wamaa unzila iyo waladii kii ayay dadka baraayeen unzila la dejiyey huwa maaguba la dejiyey cala almalakayni labada malak korkooda lagu soo dejiyey soo dejintaana waa ilhaam iyo baritaan iyo wax saas oo kalea waa ilhaam lagu soo ilhaamiyey ee waxyi ma ahan bibaabila fii baabila baabil dhexdeedana lagula soo dejiyey unsiladaa lagu tacallujina haaruuta ah iyo wamaaruuta maaruut ah labadii malag haaruut iyo maaruut ah wamaa yucallimaani ma baraynin min axadin ay axadan axad ma aynan baraynin xataa yaquulaa ilaa ay yidhaahdaan xataa adu aqaayo xataa yaquulaha ilaa ay yidhaahdaan inamaa wax kale ma ahne naxnu anagu fitnatun imtixaan aan nahay xataada marka macna gaayan ka macnaynay abulbaqaa alcukburi isaga wuxuu leeyahay xataa bimacnaa ilaa weeyaan macnuuna marka wuxuu noqonaa wamaa yucallimaani ma baraynin min axadin ay axadan axad xataa yaquulaa ilaa an yaquulaa inay dhahaan ma inamaa wax kale maahane naxnu anagu fitnatun imtixaan nahay oo xag alle laga soo diray falaa takfur ha kufrinin ayb sidaa marka ilaa ay ka yidhaahdaan qofna ma aynan baraynin ayb marka labadan malag marka litacliimi sixri baa loo soo diray ibtilaa'an min allaahi linnaasi dadka lagu imtixaana dadku marka laba waayo qofkii barto ee ku camal falana waa kufrina qofkii intuu barto camalkiisa ka dhowrsadana habata cala aliimaani iimaankiisuu ku sugnaanaa waaye macnaha saasay ahayd ilaahayna addoommadiisa wuxuu doonou ku imtixaanaa ayb ama in tacliimtan la yidhaha iclaam un waayo ayagu dadna waxba ma baraynine mana aynan uqasdaynin inay dadka wax baraane ogeysiin unbay ahayd waa ogeysiinayeen tacliimta marka bimacna aliclaam waana sida ibnu ibnulcaraabi iyo ay qabaan aayaddanna marka uu shaahid uga dhiganayo iyo gab iyo <clears throat> iyo ashcaar marka yani shicirada carabta ka mida fayatacallamuuna fayatacallamuunadan marka waxay raacaysaa faya marka sidaa la yihaah faya waxay diidayeen dadku qabuula dalika minhumaa labadaa malag inay nasiixadaa ka ka maqlaan oy ka aqbalaan marka fayatacallamuuna way baranaayeen minhumaa labada malag xaggooda ayay ka baranaayeen maabay ka baranayeen yufariquuna ay ku kala geynayaan bihi maagaba bayna almar-i qofka iyo wa zawjihi iyo lamaanihiisa ay ku kala geynayeen taasay ka baranayeen oo sixirka marka isaga anwaac kale ahoo wax marka ninkay naagtiisa isjeclaysiiyo wax ninkay naagtiisa kala kaxeeyo kuwa marka iyagu waay ka waxay ku camal falaayeen oy ka baranayeen qofka iyo iyo xaaskiisa lagu kala kaxeeyo ayay ka baranayeen markaasay ku camal falaayeen saan aayadda aakhirkeeda ku arkayno ayb wamaa hum mana ahan kuwa wax baranayo labada malag ka baranayo waxyaabahaas bidaariina kuwii dhibaayo bihi bisixri sixirka kuwii ku dhibaaya ma ahaanin min axadin ay axadan axad kuwii ku dhibaaya ma aynan ahaanin ilaa biidn illaahi ilaahay idinkiisa ma ahane inuu la socdo ayb ilaa maqruunan dalika biidn illaahi kaa in ilaahay idinkiisa iyo qadarkiisa ou la xiriira maahane si kale waxba uguma dhibaynin mana ugu dhibi karin markaa sixirka eh, waxa haddii uu qofku ku dhibtooda xataa xag alle unbaa marka yani qadarka alle iyo qadaha alle ma ka bixi karo qofka saaxirkan taa marka caqiidada iyadan inay ka mid noqoto wayatacallamuuna <clears throat> way baranayeen maa shay ayay baranayeen yaduruhum iyaga dhibaayo walaa yanfacuhum aan anfacaynin ayay ka ayay baranayeen oo labadaa malag ay ka baranayeen wamaa hum ma ahanin kuwan sixirka bartay mala labadaa malag ka baranayey waxa qofka iyo xaaskiisa lagu kala geeyo bidaariina kuwii dhibayo bihi bisixri sixirka kuwii ku dhibaayo min axadin ay axadan qofna qof kuwii ku dhibaayo ma ahan iyaga ilaa biidni illaahi ilaa maqruunan mid lala xiriiriyey inuu yahay ma ahane kaas biidni illaahi ilaahi idinkiisa mid la xiriiro un inuu yahay oo yacnii idinka alle hadduusan ahayn waxba ma dhibi karaan saaxirku waxba ma dhibi karo idinka alleh qadarka alleh unbaa marka dhibku iyo uu ku imaana isaga marka waa un sabab wayatacallamuuna waxay baranayeen maa shay ayay baranayeen yaduruhum iyaga dhibaayo walaa yanfacuhum oo aan anfacaynin waxaa wax dhibayo oo aan anfacaynin unbay baranayeen walaqad wala wallaahi qad xaqiiqe ahe calimuu way ogaadeen laman laladii kii ishtaraa iibsaday hu sixirka iibsaday maa lahu inuunan u sugnaanin isaga fil aakhirati aakhirada dhexdeeda min khalaaqin wax nasiiba inuunan u sugnaanin taa yay ogaadeen wala bi'sa maa shay baa baas lahaaday shayga oo sharow ay iibsadeen bihi shaygaba ay ku iibsadeen anfusahum nafahooda ay ku iibsadeen baa xumaaday oo baas lahaaday almaqsuusu bidami asixru waay shayga damiga lagu lagu gaar yeelayana waa sixirka low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay garanayaan xoog yihiin ayb walaqad calimuu wala wallaahi qad xaqiiqe ah calimuu way ogaadeen laman ishtaraahu laamkan marka laamu ibtidaa waaye laamu ibtidaa markau noqdana jumlada ka dambayso man ishtaraahu mantaasi waa mawsuul mubtadayna noqonaysaa ishtaraahuna waa siladii oo maxal icraabtii kuma laha jumladan dambe maa lahu fi laakhirati min khalaaqinna waa jumlo mubtadaya khabar ka kooban iyadaa waxay khabar u noqonaysaa mantaasi calimadan aawo marka labadeedii mafcuul mucallaqay noqotay tacliiq baa ku dhacay laamubtidaha ayaa marka tacliiqiyey oo markaa yacni wuxuu u diiday markaa inay marka labadeedii mafcuul ay mansuub ay noqdaan uu u diiday ayb marka macnuhu wuxuu noqonayaa wala wallaahi qad xaqiiqeehe calimuu way ogaadeen kuwan yahuuddah way ogaadeen laman ishtaraahu laman laladii kii ishtaraa iibsaday hu sixirka maa lahu uma sugnaa ninkaasi fi aakhirada dhexdeeda min khalaaqin ay khalaaqun wax nasiiba inuu uma sugnaanin saasay ogaadeen iyaga taa marka yani way og yihiin wax nasiiba inuuna usugnaanin meeshaan marka waxaa laga qaatay saaxirku inuu gaal yahay sida looga qaatay wajhu dalaalahana waxa uu yahay qof aakhiro la yidhi wax nasiiba ma leh laa yakuunu ilaa kaafiran waayo qofka muumin hadduu yahay oo muslim yahay aakhira wax uun nasiib waa ku leeyahay min khalaaqinta waa nakiratun waqacat fii siyaaqi nafyi tacumu macnuhu marka waxay tahay wax nasiib haba yaraatee ma leh qofka wax nasiiba aan lahayn haba yaraatee waa qof diintii ka baxay oo un gaal baa aakhira wax nasiiba aan yeelanaynin qofka muslimkaa wax un waa yeelanaa nasiib si kastou uxun yahay meeshaasay marka waxay ka qaateen sixirka qofka iibsaday xaalkiisu inuu sidaas yahay waayahay walabi'sa maa sharow walabi'sa maa walabi'sa shay-un baa baas lahaaday shayga oo sharow bihi ay ku gateen anfusahum nafahooda ay ku gateen almaqsuusu bidami asixru waay low kaanuu hadday ahaan lahayn yaclamuuna inay garanayaan arrintaas waayahay aayaddan dheer marka macnaha un macaani badan oo hadda sixirka axkaamtiisa iyo waxyaabahaas baa ku jirta watabacuu maa tatlu shayaadiinuda lagu bilaabayna ibnu jariir iyo mufasiriin badan waxay leeyihiin mar haddii la yidhi shayaadiintii waxay ku been abuuratay nebiyullaahi sulaymaan oo sixirka ahaa way uga been abuurteen bay raaceen haddii la yidhi ibnu jariir wuxuu leeyahy way doorteen waay macnaha kitaab kitaabkii alley waxay ka doorteen sixir waayo qofku marka uu shay raacayo oo shaygaasi qofkan waa raacay marka la leeyahay wax kale oo u yacnii garab taagan ayuu ka doortay wey ibnu jariirna macnahaasuu tilmaamay abu xayaan laftiisana marka waa tilmaamay manaha macnahaas laftiisana ayb marka watabacuu maa tatlu shayaaiinu wa aatharuu maa tatlu shayaaiinu laba shay markay isgarab yaallaan kitaabkii alle ee wax kale ood adiga ikhtiyaar lagu siiyo oo aad tiraa kanaan qaatay midkan laabudda inaad ka fadilaysa kan kale waayo maxaad wax u dooranaya haddii aadan wax kale fadilaynin walidalika abu xayaan wuxuu leeyay watabacuu ay fadaluu wayba fadileen baa la yihi nacam shayaadiintu waxay akrinayaanoo sixirkay ka fadileen kitaabkii alle subxaanahu watacaala waa khatar marka qofka inuu kitaabkii alle isagoo qaadan karo wax kalena ay garab yeelaan waxa kale marku doorto aada iyo aaday khatar u tahay <clears throat> sixirka marka axkaamtiisa iyo waxyaabaha marka la xiriiro eh, waxaa ka mida xadkiisu muxuu yahay qofka saaxirka qofka yani haddii uu saaxir yahay maxaa la see la yeelahay ayb fuqahadu marka xaddu saaxir way isku khilaafeen imaamu malik wuxuu leeyahay haddii uu awel muslim ahaa ou sixir sameeyey ee hadalka uu wax ku sixray iyo waxa uu isticmaalayna kufri yahay yuqtalu walaa yustataabu waa la dilaa mana laga toobad dalbayo sababta maxay tahay wuxuu leeyahy waa zindiiqoo kale waxaan sixirkaani shay qarsoon waayo lama ogaa karo wax bannaanka yaalla maaha marka haddii toobad keen la yidhaha waa toobad keene unbuu iska dhahayaa innagana ma fahmi karno saa darteed isaga wuxuu leeyahay maadaama kufri khafiya uu yahay wax istitaabo a ah la weydiin maayo horaa loo dilaa ayb qowl marka isagu sidaas waayo waxaa qaba alimaam malik iyo halkaas isaga maraya waana imaam axmed iyo abu thawr iyo isxaaq iyo shaafici iyo abu xaniifa iyana way qabaan laakiin shaaficiyadu towbaa loo bandhigaa bay leeyihiin yustataab ee saaxirka in la dilana waxaa laga soo guuriyey cumar iyo cuhmaan iyo ibnu cumar iyo xafsa iyo abuu muusa alashcari qays bnu sacdin intaaba waa laga soo guuriyey iyo toddoba taabiciinta ka mid ah ayaa laga soo guuriyey xadiid waxaa jira jundub oo nebiga laga warinayo uu leeyahay xaddu saaxiri darbatun bisayf saaxirka xadkiisu waa sayf in lagu dhufto laakiin xadiidkaa dacfi baa ku jiro tirmidi baa soo saaray xoo aada uma xoog badna ibnulmundir isaga wuxuu yidhi imaamu shaaficina uu taqriiriyey qofku haddii uu qiro inuu wax sixray wuxuu wax ku sixrayna hadal gaalnimo ah uu yahay shayaadiintii u taqarubay oo u sujuuday ama intuu wax kufriyaada akhriyey ayuu wax ku sixray sidaa haddii uu yahay wuxuu leeyahay wajaba qatluhu dilkiisa waajib ah in lam yatub hadduunan towbad keenin wakadalika low habatat bihi calayhi bayinatu sixirkiyaa sugnaaday markhaatiyuu ku sugnaaday odadaaba maqlaayey marka uu gaalnimada iyo ku hadlaayey isagana sidoo kale waay waa la dilayaa markaas nacam ayb haddii hadalka uu wax ku sixray hadal gaalnimo ah ounan ahayn wuxuu leeyahay alimaamu shaafici iyo ibnu lmundir lam yajuz qatluhu ma la dilaayo ayb fain kaana axdatha fi lmasxuuri jinaayatan qofkii la sixray hadduu sixirkaa ou dilo kow ou sixirkii ugaga siiyo jinaayada oo tuujibu lqisaasa qisaas keenayso uqtusa minhu waa looga qisaasaa markaas waa sixray hadal gaalnimo aan ahaynoo ku sixray waa dhintay ninkii waa la dilaa markaas qisaas ahaan baana loo dilaa halkaasay iyaga mareen waxa keenayana waxay tahay saxaabada laftooda mas'alada dilka isku khilaafsanaayeen waayo adabulmufradka imaamu lbukhaari wuxuu warinah caa-isha radia allaahu canha mid iyada u shaqeey jirtay aa sixirtay way iska gaday marka markaasay waxay ka gaday dad dhib badan oo reer baadiye ah oo iyadana kadeedo ayay ka gaday marka haddii marka saaxirka xadkiisu uu yahay in la dilo caaisha meesha waxaa ka muuqanaysa marka iyadu inaynan qabin in la dilo waayo hadda caaisha maynan dhimanin sixirkeeda sixir hadda naagta <clears throat> sixirkeeda sixiray wax ku dishay ma ahayn keliya marka waa un iska gadayo waa iska fogeysay waana ku ciqaabtay weliba gadida ibnulmundir marka wuxuu leeyahy waida ikhtalafa asxaabu rasuulillahi sala alla ly slam isagoo taa cuskanaya hadday asxaabtu iskhilaafaan fi fi lmas'alati mas'alada ay isku khilaafeen wajaba itibaacu ashbahihim bilkitaabi wasunna waxaa la raacayaa midka kitaabka iyo sunnada ugu dhow qowlkiisa oo ugu dhow yahay waqad yajuuzu الsixru اladii umira man umira minhm biqatli saa waqad yakunu cafwan waxaa laga yaabaa inuu noqdo qofkan saaxirku inuu yani waqad yajuuzu asixru اladii amara man amara minhum waxaa laga yaabaa inuu ahaa sixirkii qofkii saxaabada ka mida ee amray saaxirkiisa in la dilo biqatli saaxiri waxaa dhici karta inuu ahaa sixran yakuunu kufran sixir gaalnimo ay wehliso wayaxtamilu an takuuna caaishatu radia allahu canha amarat bibayci saaxiratin lam yakun sixruhaa kufran caa-isha midii ay gadayna sixirkeeda gaalnimo inuunan ahayna laga yaabaa manaadka marka wax lagu dilaayo labau noqonaa marka shayga yacnii in saaxirka la dilo keenaa laba waay imaa gaalnimo inuu sixirkiisu yahay waa lagu dilaa markaasna kufri aa loo dilaa iyo imaa inuu sixirku isaga gaalnimo uunan markaas ku hadlin saaxirku laakiin uu qof muslima macsuuma uu ku dilay markuu ku dilayna qisaas ahaana loo dilaa wixii aan labadaas ahayn marka cinda alimaami shaafici iyo a'imada qaarkood ma la dilaayo laakiin waa la xiraa bay leeyihiin madhab kalena waa imaan karaayo saaxirka in la dilo fasaadka dartiis inamaa jazaءu اladiina yuxaaribuuna allaha <clears throat> warasuulahu wayascuna fi اlardi fasaada an yuqataluu haddii qaaicu dariiqa fasaadka oo wada dartiis loo dilaayey saaxirkaa ka daran in la dila marka saacirka oo fasaad loo dilo ee hadda wax kale aan markaa loo dilayninna waa dhici kartaa ayb halkaasuu adigu maray marka alimaam ibn lmundir isagana qolo marka mar walba waa la dilayaa dhahayaano waaba gaalnimo aayadahan wax kamidayna qabsanayaan walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaqinta iyo inamaa naxnu fitnat falaa takfur iyo maa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra iyo meelahaasay qabsanayaan culimadaa waana dalaalo xoog yeelan karto waxaa jira marka zallo uu ku dhacay fakru raazi ama qalad uu ku dhacay tafsiirkiisa atafsiiru lkabiir ama mafaatiixu lgeybka wuxuu leeyahay isaga sixirka in la bartaa inay waajib noqotaaba laga yaabaa buu leeyahay nacam sixir barashadiisa oo maxaa dhacay wuxuu leeyahay mucjizada ambiyada iyo sixirka ma la kala gara kara haddaan sixir la baranin waayo wuxuu leeyahay mucjizaduna wax caadada ka baxsan waayo sixirkuna wax caadada ka baxsan oo khaariqulcaadaa ku jirto labadooda see loo kala saara haddaan awalba sixir la baranin wax noocaas falsafad noocaas uu la yimid falsafadaasna waa baail alxaafid ibnu kathiiraana ka jawaabay wuxuuna yidhi akbaru mucjizatin linabiyina sala allahu calayhi wasalam alqur'aanu waay mucjizadii nebigeenna la siiyey qur-aankaana ugu weyn qur-aanka inuu mucjiz yahay in la ogaado sixir ma u baahan yahay in la barto waa maya qur-aankan inuu mucjiz yahay ogaanshihiisa uma baahna in sixir la barto waana la ogaa karaa inuu qur-aanku mucjiz uu yahay carabtii marka carabtii yacni dhexdooda uu kasoo degayna way ogaatay inuu qur-aanku yacni aan isagoo kale lala imaan karinoo mucjiz inuu yahay maca anahum ayaga oo aan wax sixira aqoonin marka waxaasi waa iska abaatiil ee fakru raazina yacni barnaamijkan marka yacni ama sixirka ama xidigaha oo laga faa la faalsado iyo waxyaabahaasna isagu markaa yacni culimo badan waxay yidhaahdaan waaba arkayey kitaab wuxuu qoraya layidhi la yidhaha asiru اlmaktuum fii mukhaadabati الnujuum sirta qarsoon ee xidigaha lagula hadlo xidigihii in laga faaliyo oo marka umuur geyb ah iyo markaas hadhow laga lagala baxo waxyaabahaas uu marka wax ka qoray barnaamijkan marka barnaamij aad oo ugu yacni simbiririxday waay naam ayb halkaana marka ibnu kathiir baana ninkii rabo uu ka raajici karaa aada ugu jawaabay <clears throat> sixirku barashadiisana khayr ma leh ku camalfalkiisuna yacni wax khayr ku jiraa ma laha say aayadahani marka u tilmaameen un weeyaan walow anahum aamanuu waataqow lamahuubat min cindi illaahi khayru low kanuu yaclamuun walow haddii anahum iyaga aamanuu ay rumay lahaayeen rasuulka waataqow ay dhowrsan lahaayeenoo shirkiga iyo sixirka ay ka dhowrsan lahaayeen la mahuubatun abaalmarin abaalmarinta oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka yani ka xaggeeda ka ahaatay ayaa khayrun wanaagsan low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay ogyihiin atafdiila tafdiilka hadday garanayaanay ay ogyihiin ama waxa fiican ay garanayaan walow haddii anahum iyagu aamanuu ay rumayn lahaayeen wataqow sixirka ay ka dhowrsan lahaayeen lamahuubatun marka laamku ibtida laamu ibtidaa waayo <clears throat> waana raaqib alasfahaani sidau doortay ayb meeshaas marka lamahuubatun min cind illaahi khayrun haddii laamka laamu ibtida laga dhigo lowdan jawaabteeda aahu marka walow anahum aamanuu waa la qadara oo waxay noqonaya walow anahum aamanuu waataqow <clears throat> haddii ay yacni alla rumayn lahaayeen oy dhowrsan lahaayeen <clears throat> la usiibuu waa la hawaabin lahaaba markaas ilaahay wou abaal marin lahaa ayb lamahuubatunna qariinay u noqonay xadafkaas zamakshari isaga wuxuu leeyahay lamahuubatun waaba jawaabulow sidaasaana marka tarkiibka u fudud marka macnuhu wuxuu noqonayaa walow anahum aamanuu wataqow hadday rumayn lahaayeen sixirka ka dhowrsan lahaayeen <clears throat> hee lamahuubatun abaalmarin abaalmarinta oo min cindi illaahi marka laamta waa laamtii jawaabta geli jirtay ay noqone marka laam ma aha <clears throat> lamahuubatun abaalmarin oo min cindi illaahi ilahi abaalmarinta oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatayaa khayrun wanaagsan tu wanaagsan ah ama khayrun khayr badan oo maxay ka khayr badan tahay waxay ku jiraan taasaa uga fiican <clears throat> laakiin tafdiilku abu xayaan waa diiday khayrun ismu tafdiil in laga dhigo waa ismu tafdiil oo laysa calaa baabihi buu iska noqonaayo khayrun wanaagsan unbaa laleeyahay abaalmarinta xagga allah wanaagsan saas <clears throat> yacni hadday taa ay rumayn lahaayeen ay yacni sixirka ka dhowrsan lahaayeen abaalmarinta alla u wanaagsanaa lahayd low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay og yihiin oy garanayaan hadday waxa fiicani ay fahmayaan oy garanayaan taasaa u fiicnaan lahayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa waquluu ndurnaa wasmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taquuluu ha dhihinina raacinaa na ilaali waquuluu dhaha undurnaa noo koro oo na sug aan ku fahamne wasmacuu maqla oo dhegaysta waxaa la ydin amrayo walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun muulimun xanuujinayo ayb yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taquuluuha dhihinina raacinaa raacinaa marka min almuraacaati bay ka timid macnuhuna wuxuu yahay adhihinina ircinaa na ilaali walnarcaka annagana aan ku ilaalinno ile raacinaa waa mufaacalo waay adigana aan ku ilaalinno adna na ilaali sidaas marka waa macno maxaa loo diiday marka haddii aan sidaa ku macnayna macnuhu waxaa ku jira nooc xagga aadaabta aan u fiicnayn waayo annagana waa ku ilaalinaydaa waa ku ilaalinaynaada nebiga la leeyahay adnanna ilaali annagana aan ku ilaalinno waa laga fiican yahay laba daraf inay wixii ka socdaan macna sida sidaas waayo macnaha kalena waxa uu yahay <coughs> raacinaada in bimacnaa arcinaa inay tahay hamsada hamsatulqaci waayo marka arcinaa samcaka maqalkaaga noo faaruqi waayo marka arcinaa samcaka maqalkaaga inaga noo faaruqi likalaaminaa warkeenna aad u maqaloo noo faaruqi maqalkaaga middan lafteeda marka jafaa iyo xoogaa xagga aadaabta uma roona dhagahaaga annaga noo bannay waxaan ku dhahaynaa maqal waa laga fiican yahay wafi lmukhaadabati bi hada jafaa-un ayaa ku sugan sidaas marka waa macno <clears throat> macnaha kale waxa uu yahay in laga dhiga raacinaada kaana hada bilisaani اlyahuudi saban luqada ay yahuudda ku hadashaa cay waaye oo raacinaa iyaga markaa luqadooda waxay ahayd ismac laa samicta maqal yacni aan lagu maqline na dhegeyso yaanan aan lagu maqline adiga habaar baa ku jira marka oo markaa markay maqleen mu'miniintii oo raacinaa dhahayaan ayay waxay yidhaahdeen awel si hoosaanba u cayi jirnaye hadda aan kelmaddan kusoo gambanno oo aan toosba u cayno raacinaa aan dhahno marka raacinaada ayagaa cay u yaqaano laakiin asxaabtu cay agtooda ma ka aha agtooda oo raacinaada marka iyaga min almuraacaati bay ka wadaan labadii baa marka isku ekaaday asaa asxaabtuna macno fiicanay ka wadaan ee kuwan yahuuddana macno cay ahaa ayaga uga soo baxay meesha aan ka faa'iideysanay dheheen marka waxaa kaloo la yidhaha raacinaa min arucuunati bayba ka timidoo doqonaa laga wadaa marka nacam oo marka raacinaa aliftuna waa iska ishbaac oo marka la yidhaha raacin waxay ka dhigan tahay marka war doqonkiiyow oo kale iyadana marka maxaa loo diiday maadaama ay cayna noqon karto iskaba dhaafaa la yidhi ereygaano waxaad isticmaashaan undurnaa undurnaa oo macnihii saxda ahayna gudanayso yahuudna aynan kusoo gamba karin labadaas macnaa marka ugu muhiimsan wax meesha ku jira laa taquuluu ha dhihinina raacinaa ha dhihinina waquuluu dhaha undurnaa noo koro na sug aan ku fahamnay rasuul allow ee waxaad na leedahay noo cadday waxna bar ayb sidaa marka undurnaada macnaheeda sidaas waay wasmacuu maqla oo rasuulka dhegaysta aada u maqla si qumaatii u dhegaysta walilkaafiriina gaalada waxaa usugnaaday cadaabun cadaabun cadaab baa usugnaaday cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo aayaddan markay qurdubi wuxuu leeyahay fii tafsiirihi wayu'khadu min alaayati aayadda waxaa laga qaadana tajanubu alalfaadi almuxtamila alfaadda macno saxanna ku suurtagal ah macno qalloocanna ku suurtagal ah in laga fogaado allatii fiiha atacriidu liltanqiisi waalgadi erey nuqsaaminna ay ku jirto macno saxana uu ku jiro in laga fogaado ayb haddii marka ereygu sarbeebta waxaasna marka waa waxyaabaha sarbeebta ah shaygan sarbeebta ah macno qaldanna waa laga wadi karaa macno saxanna waa laga wadi karaa wixii sidaas oo kale ah marka qadaf ma ka waajibaa marka xadulqadfi suuratu nuuraan ugu tegi doonaa in shaa allahu tacaala laakiin maalikiyadu waxay qabaan haa haddii nin ou nin u sarbeebo sarbeebtuna ay keenayso qadaf siddeetanka karbaash waa lagu dhufana ayay maalikiyadu qabaan a'imada saddexdaa kalena waxay leeyihin eh, waxaan ujeedaa abu xaniifa iyo shaaficina maya bay leeyihin waayo xuduudda alxuduudu tudra-u bishubuhaat xuduudda shayga muxtamalka ah iyo waa laga ilaaliyaa ayb mas'alada labaad ee laga qaadanayo ama aayaddan laga qaadanaya waxay tahay waxay daliil u tahay qaacido aada muhim u ahoo la yidhaha qaacidatu sadi dharaa'ic waxyaabaha yacnii xumaanta ku gaarsiinaya inaad ka fogaatid oo aad ka dheeraatid qurdubi baana marka adilo badan ayuu keenay tanaana ka midaba haddana yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacinaa ereygan xumaanaa lagu gaari karaa isaga dhan ba ha laga leexdo mid aan xumaan lagu gaaraynin ha la qabsado oo undurnaa ah waxaa la mida walaa tasubu اladiina yadcuuna min duuni اllaahi fayasubu اllaha cadwa bigayri cilmin gaaladii waaa nebiga waxaa la amray gaalada agtooda inaan aalihadooda aan lagu caynin taasaa laga reebay in lagu caayaa laga reebay sababta waa maxay ilaahay bay caynayaan iyagana cadwan bigayri cilmin marka wixii dariico wax u noqonaayo alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasidi waa marka waa laga dheeraana waana laga fogaana ayb adilo aada u badan fara badan buu keenay waana qaacida maalikiyada aada u ictibaariso waana yani sharciguna dabcan sadu daraa'icu sharcigu axkaam badan baa ku dhisan waxaa kaloo laga qaadanaa aayadda sidoo kale qofka niyadiisa iyo qasadkiisa intaan la gaarin waxaan niyadiisu haba fiicnaatee ereygaani hadduu macno xun ku jiro ka dheeraw baa laleeyahy niyadaadaa la fiirinaa ma la dhahayo waayo hadda saxaabada marka laga celinayo laa taquuluu raacinaa marka la leeyahay ha dhihinina iyaga nebiga ma caynaynin salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi marka niyadoodaa looma daynine waxaa la yidhi niyadiinu haba fiicnaatay ereygan laakiin macnaha xun uu ka imaan karo iskagaba fogaada marka dad badan oo caamo ah waxaad arkaysaa waxay ku leeyihiin waxaan ma ma banaana marka la yiraahdo waxay leeyihin maya waxaan dhib male niyadeeda aniga sidaas ma aha aada sheegaysid maya niyadaada la feerin maayo marka horeba waxaan laga cudur daaranayee xun iska ilaali kana tag kana dheerow saddexdaas mas'alaba aayaddan waa laga qaadana waxaa kaloo lagu dari karaa inaan gaalada yacni laga qaadanin alf yacni hadallada ay gaalada ku hadlaan oo ay dhici karto waxa qaladkaa uu ku jira in laga fogaado taana waa laga qaadana walidaalika cumar wuxuu dhihi jiray ha ku hadlinina radaanata alacaajim acaajimta luqadooda iska ilaaliya ha ku hadlinina uu dhihi jiray yani idinka ha iskula hadlinina wn hadda qof soomaaliya markuu qof soomaali la hadlaayo muxuu ingiriis inuu ku hadlo uu uga baahan yahay haddii aada ku hadasho nooc qiimeynana waa ku jire ko laba haddana luqadaas in la bartaad dhiiri geline aad dadkao dhan wada bartaan markay dadkao dhan wada bartaanna dhaqankoodiibaa aayar usoo gelaya dadka waayo luqaddu dhaqan ay wadataa tusaalooyinka luqadda marka la baranaa la bixinaayo dhaqankoodii ka tarjumayn ahan in la leeyahay barashadaa xaaraan ah ma aha laakiin sadu dariica unbay lafteeda ku jirtaa <clears throat> walilkaafiriina gaaladii waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo maa yawadu ladiina kafaruu min ahli lkitaabi maa yawadu ladiina kuwii <clears throat> ma jeclaysanayaan kafaruu kufriyey min ahli lkitaabi ahlu kitaab xaalay ka mid yihiin ama ay yihiin ahlu kitaabka walalmushrikiina mushrikiinta xaalay yihiin an yunazala in lasoo daadejiyo calaykum idinka korkiina min khayrin ay khayrun wax khayr ah in korkiina lagu soo daadejiyo ma jeclaysanayaan ahlu kitaabka iyo mushrikiinta khayrka oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday wallaahu alla yakhtasu wuu gaar yeelayaa biraxmatihi naxariistiisa man buu ku gaar yeelayaa yashaa-u ou doonayo wallaahu alle dulfadli fadli ku saaxiiba waa weynin badan <clears throat> aayaddan iyadana aayad aad u weyn waa markii yahuud iyo qaabdarradooda laga soo hadlay ayuu rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ka warramaa gaalada iyo qalbigooda isagaa abuurtay oo naga yaqaano wuxuu leeyahay alleh ahlu kitaab yahuud iyo nasaara iyo mushrikiin wax khayr idiin rabaan ama ay idinla jecel yihiin ma jiraan waxa ay afkooda idinkaga sheegayaan ha ku dagminina hana ku sirminina macnaha marka meeshaas ku jirana sidaas w ayb waayahay sabab nusuulka marka aayadda waxaa la yidhaahdaa ansaartii baa waxay yahuuddii xulafadooda ahaan jirtay waxay ku dhaheen war maa iska islaamtaan markaasay waxay yidhaahdeen khayr haddaad haysataan waa idinla jeclaa khayrka marka yahuud dhahaya khayrkan idinla jecelnahay ayaa laga jawaaba alla wuxuu leeyay maya wax kayraba idinlamaba rabaanba maba idinla jeclaba ayb tafsiirka maasuurkaa ah marka sidaasuu leeyahay <clears throat> maa yawaddu ladiina kuwii maa yawaddu mama <clears throat> jeclaanayaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey min ahlilkitaabi ahlu kitaabka xaal ay yihiin kuwaas gaalada ah walalmushrikiina mushrikiinta xaal ay yihiin maxaynan idin maxaynan jeclaynna an yunazala in lasoo daadejiyo calaykum idinka korkiina min khayrin ay khayrun wax khayr ah haba yaraatee waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu wax khayr ah haba yaraatee maba idinla rabaan khayrka oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday wax wanaaga iyo khayr idin lama rabaan alimaam abu jacfar aلطabri aayaddan isagoo fasiraayo wuxuu yidhi wa fii hadihi اlaayati aayaddan waxaa ku sugan dalaalatun caddayn bayinatun oo cad calaa ana allaha tabaaraka wa tacaala alleh naha lmu'miniina mu'miniinta wuxuu ka reebay can اlrukuuni ilaa acdaa'ihim cadowgooda inay u iishaan min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina ah wاlistimaaci min qowlihim iyo warkooda inay maqlaan wa qabuuli shayin iyo inay wax ka aqbalaan shay mimaa ya'tuunahum waxay la imaanayaan bihi maaga ah waxay la imaanayaan calaa wajhi nasiixati lahum ay ula imaanayaan minhum oo gaaladii marka xaggooda ah biiطlaacihi jalla hana'uhu wuxuuna alla uga reebay tusinta ou tusiyey iyo yacnii dul istaajinta ou dul istaajiyey iyaahum iyaga calaa maa yastabdinuhu lahum ahlulkitaabi waalmushrikuuna ahlu kitaabka iyo mushrikiintu waxay u qarinayaan qalbigooda ugu haayaan ayuu alla mu'miniinta usoo muujiyey min addiqni oo cuqdo ah waalxasadi xasad ah wain adharuu bialsinatihim carabiyadooda haba ka muujiyaan khilaafa maa hum mustabdinuuhu lahum waxay qarsanaayaan wax ka duwan haba u muujiyaanba in lagu sirma marka ma aha haddii uu yidhaha intaas cadaawad sanawaad badan jirtay ayaan masixi rabnaayo oo aan masaxaynaa waxaas yacni hala iloobo wixii hore ee waxyaabahaas waxyaaba lagu soo luggo-ay waaye safxad cusubaan bilaabaynaa wanaagaan idinla rabnaa hadday yidhaahdaan ilaahay subxaanahu watacaala wax khayraba idinlamaba rabaan uu leeyahay subxaanahu watacaala marka ibnu jariirna sidaanu aayadda uu u macneeyey ee taariikhda lafteeda waxaan ku ognahay midda dhow iyo midda fog labadaba waxaan ku naqaanaa mar walba oo ay afka gaaladu ka sheegaan inay annaga wax wanaagsan nala rabaan inay cagsigeeda tahay oo ayna lugooyaan ayaan taariikhda dhow iyo midda fogba aan ku ognahay laakiin waxaa la yaaba la yaab leh muslimiintii factabiruu yaa ulil absaaridii ictibaarkiiba inaysan rabin una soo jeedin toban sano ka hor kow iyo toban sano ka hor xasuuqii magaaladan ka dhacay waa la ogyahay oo lagu qiyaasay soddon kun inay ku dhimatay nacam iyadoo aan laga dabategaynin la weydiinaynin laga hadlaynin in layskaga gudbo intaas oo dadkii agoonta ku noqdayna ay nool yihiin dadkii ku yacni haweenkii ku garooboobeyna ay weli joogaan nin la-aan qaarkood ay weli taagan yihiin oy joogaan maalkii ku baaba-ayna weli sidii uu u baaba'san yahay haddana yacnii in laga hadlo waxyaaba marka yacnii khayr iyo wanaag iyo yacnii nimanka ay afka ka muujinayaan in lagu sirmo oo lagu dagmo taa marka waxay noqonaya cuquusha in laga tago taariikhda akhriskeeda iyo diiwaangelinteedana in laga tago qur-aankiina inaan laga faa'iideysanin wallaahu alleh yakhtasu wuxuu ku gaar yeelaa biraxmatihi naxariistiisa man ayuu ku gaar yeelayaa yashaa uu doonayo biraxmatihi halkan waxaa loo jeedaa nubuwada nabiyullaahi maxamed oo carab ka dhashay buu ilaahay khaatamulambiyaa uu ka dhigay oo naxariistiisa ku gaar yeelay yahuudduna taasay ka xasdaayeen wallaahu alleh dulfadli fadli ku saaxiiba waayo alcadiimi fadliga alcadiimi weynin weynin badan hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih